الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومكتبة إمام الشافعي وكنت على مقالة هرقيسة وحن هل كان يكسو قبين أن كتاب عوان كيسو يهي قدر الندى وبل الصدى أو سوى شيدنا الشيخ محمد محمود عدور خاشع وهبينتي يسكد بريدك مكتبة إمام الشافعي مكتبة إمام الشافعي oo kuu duubtay duruus aad iyo aada u badan oo kala duwan duruustaa waxaa ka mid a duruusta sheekhu uu wada ee cusub oo kala duwan ay ka mid yihiin naxwe sarfi balaaqo mandiq fiqhi iyo culumu shareeca oo dhan maktabata imaam shaafici waxay ku taalla magaalada hargeysan hore sheegnay telefoonyadeed waxay kala yihiin konton iyo kow eber lix toddoba toddoba iyo afar afar toddoba hal siddeed siddeed eber kana waa dersigii koowaad ee kitaabka qadrunada ubalusada sidaa iyo ka faa'iidaysi wanaagsan wabillahi tawfiiq بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد حاشية السجاعي على شرح قدر ندى أما كتابك قدر ندى لو يقانه ayuu casharkeennan maantu insha allahu tacaala ayuu noqon doonaa haddii rabbi ogolaado waa qadriga kitaabkan qadrigiihi waa iska kawaakibkii oo kaluun keliya wuxuu kawaakibka kaga duwan yahay ama kaga soocan yahay sheekha kitaabka qoray oo taariikhdiisa wax yar aynu ka soo qaadan doonno ayaa cibaarooyinkiisu ay wanaagsan yihiin baa la yidhi ardaygu inuu barto ibnu hishaam oo ninkana kitaabka qoray ardaygu kitaabkiisa ma akhrisan karo haddaad tidhaahdo uun ibnu hishaam baan kitaabkiisa akhrisanaya oo qadrigaasaan anigu fahmayaa wax allo waxaad ka fahmaysaa ma jirto saasay soomaalidu yidhaahdiinba ardayga naxwaha looga bilaabo arday naxwo looga bilaabay qadri bay yidhaahdeen wax allo wuxuu ka garan doonaa ma jiro naxwaha adaygiisa waxa ka daran sheekha kitaabka qoray cibaarada uu ku sharxayo waxa lagama maarmaana ibnu hishaam oo sheekhana kutubtiisa inaynu haddaba qaar ka mida aragno kow waa inaad akhrisataa kitaabkan haddaan haynay qadru nadaha ah ama waa inaad akhrisataa kitaabkiisa kale shuduuru dahabka ah ama waa inaad akhrisataa kitaabkiisa kale awdaxulmasaaliga ah haddaad cibaarooy kutubtiisa mid ka mida ah haddaad barato way isfurfurayaan kuwa dambe laakiin haddaadan midnaba baranin sheekhan inaad fahanto hadalkiisu waa laga yaabaa inuu kugu adkaado kitaabka qadru nadaa waballu sadaa buu sheekuu bixiyey qadru nadaa waballu sada oo macnihiisu yahay qadru nadaa waballu sada ereyga qadri waa dhibic dhibicda cirka ka soo da qadri ama dareerka weeyaan biyuhu ay dareeraan si yaroo welibana aan xoog ahayn ay u dareeraan qadri ereyga annadaa waxa weeye dhedada habeenka niskiisa dambe dhirta caleenteeda iyo cagaarka lagu dul arko ayaa anada la yidhaahdaa haddaba waxa weeye dhadadii da'aysay waa dhada da'aysa buu kitaabka magac uga dhigay waa dhadadii da'aysay dhadadii da'aysay buu kitaabka macnihiisu noqonaya qadru nadaa markaynu nidhaahno waa dhada da'aysa di'idda waynu garanay oo waa wax qiimo badan oo diidu dee waa roob iyo raxmad ayaa daa balaaqa way ku jirtaayoo cilmigu roobka waxaa la yidhaha sideed iyo toban dhinac buu ka shabahaa oo waa meel naxariisi ay ku da-ayso meesha cilmi lagu hayo meesha roob ku da-ayaa waa meel naxariisi ay ku da-ayso diidda waynu garannay sheekhu muxuu dhadada haddaba uu usoo qaatay dhadada ama dharabka dharabka muxuu usoo qaatay ama niska habeenka niskiisa dambe waxa da-a muxuu usoo qaatay wuxuu u soo qaatay kow horta onkod male khatar ku geliya helaac iyo danab iyo waxyaabo laga baqana ma leh waa naxariis qabow oo da-aysa waxaa la yidhahdaa xooluhu markii ay jiilaal ka soo baxaane ay itaal daran yihiin ama taag daran yihiin roobab waaweyni hadday ku fadhiistaan way jirdadeen baa la yidhaahdaa xoolihii way dhardadeen ama way jir baa helay oo way fadhiisanayaan xoolahaasi way baktiyayaan laakiin roobku hadduu marka hore u shuuxo sida dhadada oo wax soo saaro oo xooluhu ay awoodaystaan roob weyniba iyagoon ku di'in adkaysigooga yeeshaan haddaba waxay ka dhigan tahay kitaabkani roob weyn maahoo ku qaadaya hamoodin aqoonta kitaabkani uu sitaa aqoon ku qaadaysaoo kula tegaysaoo intii yarayd haysay kaa kala luminaysa inuu yahay waa kitaab sida dhadadoo kale adiga ku adkaynaya weeyi sida xoolahaa duruufaysnaa ama abaarta ka soo baxay roobka yaree udaee u biyo dhigo oan waxba yeelin cagaarkuunu soo saara sidaasoo kale ayuu kitaabka ugu magac bixiyey qadru nada wa ballu sada buu sheekhu sii raaciyey ereyga balli waa masder waxa weeye qoyinta ayaa loo yaqaanaa balligu waa masder oo waa qoyin markaa bal lagu qooyey baa la yidhaahdaa ereyga asada waa oonka waxay ka dhigan tahay ereygan balliga ee qoynta ah waxaa looga jeedaa muziil baa looga jeedaa muziil haddaba ballu sada waa muziilulcatash waa kii oonka tirtirayey haddaad ooman tahay maxaa lagu oonbaxaa baad is leedahay waxay ka dhigan tahay qalbigaagaa ooma wuxuu oomaana aqoon iyo cilmi ayuu noqonayaa kitaabkani waa kitaabkii ku oon tirayey ee oonka aad kaga baxaysay weeyaan buu kuleeyahy markaa qadru nada wa ballu sada kitaabka magiciisii ayaynu intaa kaga baxnay sharax baa jira aynu akriyi doonno insha allahu tacaala waa sharaxa sheekhuni uu leeyahay ee kitaabka inoo saaran sharax baa jira kitaabka inoo saaran oo isaga la socda ayaa jira oon jecel lahay inaan carabka yaro marino si ardayga uu ugu furfurmo matnigu uu ugu furfurto haddaba kitaabkan iyo sharixiisa ayaynu isku qaadan doonaa in sha allahu tacaala ninka kitaabka qoray bal sheekha aan tacriifkiisa wax yar aynu ka aragno kow waxaa jira sheekha kitaabka qoray allaha u naxariistee cabdilaahi yuusuf baa la odhan jiray cabdilaahi yuusuf ayaa sheekha kitaabka qoray la odhan jiray awowgiina isaga isku magac ahaayeen cabdilaahi yuusuf cabdilaahi buu ahaa markaa awowgii iyo isagu isku magac bay ahaayeen aabbihii iyo awowgiina isku magac bay ahaayeen marka isaga cabdilaahi yusuf la awowgii muxuu noqonaya waa la magac baynu nidhi cabdilaahi yuusuf isaga muxuu noqonaya awowgii abd cabdilaahi buu noqonaya cabdilaahi cabdilaahi yusuf cabdilaahi soo maaha yuusufkaasi waa aabbihiiye aabbahaasna awowgiisa koobaad waa isku magac waa cabdilaahi yusuf cabdilaahi yuusuf weeyaan marka ah waxaa loo yaqaanaayo caan ku yahay sheekhu ibnu hishaam alansaari buu caan ku yahay muxuu caan ku yahay baynu nidhi ibnu hishaam alansaari ereygan nisbadan alansaariya lagama tago waa ansaar reerkii nebi maxamed u nusreeyey ee madiine degi jiray ayuu ka soo jeedaa ibnu hishaam alansaari baasaa loo yaqaanaa waxaa la yskaga ilaalinayaa ibnu hishaamyo badan oo culimo ah ayaa jira waxaana ka mida ninka siirada qoray siiratu ibnu hishaam ninka qoray ibnu hishaam baa la yidhaahdaa laakiin alansaari buuna dee ahayn sheekhani maalintuu dhintay iyo maalintuu dhashay isku maalin isku bil qura ahayd iyo maalin qura kow bisha dilqacda ayuu dhin ayuu dhashay shanteediibuu welibana dhashay isla bisha dilqacda ayuu dhintay shanteedii ayuuna dhintay allah u naxariistee isagoo meelahaa saddex iyo konton jir meelaha lagu qiyaasayo ayuu sheekhu geeriyooday bisha dilqacda toddoba boqol iyo sideeddii taariikhdu markay ahayd toddoba boqol iyo sideeddii maalin sabtiya oo bisha dilqacdi ay tahay shan ayuu magaalada qaahire ee masra ku dhashay toddoba boqol iyo sideeddii maalin sabtiya ayuu magaalada qaahire ku dhashay sheekhu allah u naxariistee wuxuu geeriyooday taariikhda hijrigu markay ahayd toddoba boqol iyo koob iyo lixdankii toddoba boqol iyo koob iyo lixdankii ayuu geeriyooday isla maalintii maxaanku idhaahdaa bishii dilqacdo ahayd ayuu geeriyooday isla maalintii uu ka dhashay ee shanaad ayuuna geeriyooday laakiin habeen bay ahaydoo habeenkaasi ma sabti ma ahayna jumcuu noqday habeen jumca way isku xigaan waa sabtidii un laba maalmood oo isku xiga ayuu maalinna dhashay maalinna geeriyooday ibnu hishaam alansaari ibnu hishaam alansaari culimadu waxyaabo aad u tiro badan bay ka sheegeen sheekha ibnu khaldun markuu ka warramayey wuxuu lahaa ma zilnaa wa naxnu bilmgrib nasmacu annahu dahara bimisr caalimu bilcarabiya yuqaalu lahu ibnu hishaam anxaa min sibaweyhi annagoo maqrib alcarab joogna kamaan zuulin buu yidhi maqrib alcarab inaan joogno ilaayoon maqallo masar inuu ka soo baxay nin caalim ah oo ilaahay luqa alcarabiya uu baray oo lagu magacaabo ibnu hishaam ninkaasi waa anxami sibaweyhi baa la yidhi sibaweyhi buu naxwaha ka yaqaanaa sibaweyhi maad garanaysaa waa shayku he shayku alcarabiya sow culimadu markay la yaabeen sibaweyhi qaar badani cilmigiisa su-aal bay keeneen waxay idhaahdeen halkaana sibaweyhi nebiya naxwa <laughs> war ma nebigii naxwuhu ahaa bay idhahdeen sibaweyhi hadda wuu ahaa lama le ha odhanin nebigii naxwuhu ahaa ha isku odhanin waa kelmad khalada oo inteeda leeg haddaad tidha waa nebigii naxwaha eeg waxay dhahdeen hal kaana sibaweyhi nebiya naxwa war ma nebigii naxwuhu ahaa talow waxaa keenay kitaabkii lasoo qaata ama sibaweyhi unbuu leeyahay qaala sibaweyhi dahaba sibaweyhi jaa waa wey sibaweyhigii waa laga dhammaan kari waayey markaasay yidhaahdeen cibaaradan ay sameeyeen qaar waxaa jira haddaba sheekani wuxuu ka aqoon batay baa la leeyahay wuxuu ka aqoon batay sheekhiisiiba weyhi la odhan jiray wuu ka aqoon batay culimmada qaarkood aad bay runtii uga warrameen waxay idhaahdeen ina bna hishaam calaa cilmin jammin yashhadu biculuwi qadrihi fii sinaacati naxwi wa kaana yanxu fii dariiqatihi manxaata ahli lmowsil aladiina اktafow ahara bni janni waxay idhaahdeen sheekhani wuxuu ku dul sugnaa cilmi aad iyo aad u ballaadhan oo ka markhaati kacaya qadarka weyn uu ninkani leeyahay ibnu xajar markuu ka hadlayey sheekh ibnu xajar ee bukhaariga sharxay kitaabkiisa adurarulkamina la yidhaha markuu ka hadlayey wuxuu yidhi sheekha atqana alcarabiya fafaaqa alaqraana balishuyuukh wuxuu yidhi luqa alcarabiya ilaahay ayaa baray wuu sugay buu yidhi carabiga ayuu sugay ilaayu dadkii la da'da ahaa oo dhan uu ka badiyo iska daa dadka lafilka ahe culimadii buu ka bediyey buu yidhi cilmigan culimadii ayuu ka bediyey gabayo badan baa laga tiriyey sheekha geeridiisii oo qoladii suugaanyahanka ahayd ee carabiga ku gebyi jirtay gabayo badan oo ay ku cabirayaan dareenkooga iyo murugadooda iyo tawajuca ay u samaynayaan sheekha ayay ka tiriyeen markuu geeriyooday saqabna hishaama fi haraanawu raxmatin يجر على مثواه ذيل غمام سأروي له من سيرة المدح مسندا فما زلت أروي سيرة ابن هشام قبل يغاسو كله وقبل لو تريي ويقيري ديسي ابن النبات أنكي لو رنجري قبل ها أيا تريي سقبنا هشام في ثرى نوء رحمتين naw raxmatin yajuru calaa mahwaahu dayla gamaamin saarwi lahu min siirati lmadxi musnadan فما زلت أروي سيرة ابن هشام سقى إلهي إذن كي هورابيو ابن هشام ابن هشام في ثرى قبر يعيد دحديس الله كو ورابيو نوع رحمة xidig yaroo naxariis wada waa daruur yar oo da ilaahay ilaahaydankii ha waraabiso yajuru isagoo dul jiidaya calaa maswaahu qabrigiisa iyo ciiddiisa dayla khamaamin daruur aada u biyo badan faraqeega ilaahay waxaan uga baryayaa buu yihi daruuraha waaweyni inay qabrigiisa sidaa u yar dul jiitamaan sa lahu waan u warin doonaa min siirati lmadxi ammaanta siiradeeda iyo taariikhdeeda musnadankii oo la taxayo famaa ziltu kamaan zuulin arwi inaan wariyo siirata bna hishaami sheekhan ibnu hishaam siiradiisa wax ka mida inaan wariyo weligay ka aamusi maayo buu yidhi oo ka zuuli maayo buu yidhi waa sheekha geeridiisii ayaa gabayadaa laga tiriyey culimmadu waxay yidhaahdeen markay sheekha la yaabeen ilaahay subxaanahu wa tacaala aqoontii uu baray kitaabka qur'aanka ah markaynu soo qaadanno kitaabka qur'aanka ah haddaynu eegno aayad kaste oo qur'aanka ku jirta wuxuu sheekhani u fasiray sidii ugu wanaagsanayd ee loo fasiri lahaa oo nin tafsiir yaqaanaa uu u fasiri lahaa haddana kitaab tafsiira kuma fasirina kitaab naxwa buu ku dhex fasiray waa aayad kaste bal u fiirsada hadda qur'aanku inta aayadooduu yahay oo dhan wuxuu aayad aayad ugu soo qaatay bay yidhaahdeen kitaabtiisa naxwaha dhexdooda aayad kastana wuxuu u sharxay sidii ugu habboonayd ee loo sharxi lahaa ayuu u sharxay waxay kutusaysaa markaa ah, kitaabtiisu inta ay la-eg tahay iyo qadarka ay ku fadhido culimadiisa waxaa ka mid ah raggii uu ka aflaxay ama uu wax ka bartay waxaynu ku soo gaabin doonaa abu xayaan baa ka mid a xayaan waa sheekha culimadiisii ayuu ku jiraa haddaba marka aynu sheekha culimadiisa aw abuxayaan ka mid noqday abuxayaanna dee waa la yaqaanaa ama waa sheekh la garanayo aqoontiisu inta ay la eg tahay waa sheekh mashhuura weeyaan oo la garanayo weeyi waxa inagaga filan inaan isaga ka hadalno hadda madbacadaha hadda adduunka jira hal kitaab oo abuxayaan qoray bay hadda soo saareen sanadka la soo saaray kitaabkaasi waa hadda inta la ogyahay waa saddex iyo toban mujallad weeyi waxaa la yidhi naxwaha haddii kitaabkaasoo qura ardayga loo akriyo ardayga naxwaha fahma haddii kitaabka un loo akriyo wuu ka kaa ka maarmi karaa baa la yidhi naxwii kale o dhan waa saddex iyo toban mujalad labiiyo toban mujalad baa hadda kolley madbacadaha lagu hayaa oo ay la iibiyaa laakiin mujalad saddex iyo tobnaad baa jiro faarisa abu xayaan waa nin runtii aad iyo aad u aqoon badan culimadu waxay u arkeen abu xayaan inuu in yar waxoogaa yaro daba dhigtay sheekii la odhan jiray ibnu maalik maxamed ibnu maalik ayuu in yar yaro daba dhigtay oo uu qodqoday abuxayaan alandalusi maxamed ibnu maalik buu daba dhigtay waxaa la idhaha kamaata diinu tudaani saaad u dhaqanto un baa lagula dhaqmi ardaygiisii ibnu hishaam baa laga keri waayey ardaygiisii ibnu hishaam ayaa sheekha laftiisa laga keri waayey oo isna intii uu sheekhiisii ka jaray magaranaysa garanaysaa sheekhiisii ibnu intii uu gaadhsiiyey ibnu hishaam keenan ayaa kutubtiisa ku tilmaamay akhdaada uu galay waxaa loo arkay haddaba ibnu hishaam aqoonta uu leeyahay isagoo xumo iyo xasad ayna ka ahayn oo laakiin wax sax ay ka tahay inuu waxyaabo aad u ballaadhan oo ama akhdaaa ama maxaanku idhaahdaa luqa xumi ah inuu soo bandhigay baa loo arkaa kitaabtiisa qaar waxaa jira kelmad quru kaga hadlayba kelmad qura kitaab idlu kelmad qura kaga kitaab idlu dhowr kale saddex kelmadood kaga hadlay baa jira i'raabu haluma jarra i'raabu haluma jarra haluma jarra i'raabkeega kolka waxa weeye siduu kitaabta u samayn jiray koob iyo labaatan kelmadood oo nuxaadu ay ku khaldameen baan sheegayaa buu yidhi koob iyo labaatan kelmadood oo nuxaadu ay ku khaldameen waxaa ka mid a idaa marka la icraabayo waa khalad buu qabaa isagu uu diiday id idaa horta maxaa see loo icraabaa nuxaadu waxay idhaahdeen idaa darfu lima yastaqbilu min الzamani khaafidaة lishardiha mansuubaة bijawaabiha wa fiiha macna shardi fi maxali naصbi مبني على السكون وهي ملازمة الإضافة لخصوص الفعلية كما قال ابن مالك في الخلاصة وألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتلى وتحتمل أن تكون إذا ظرفا مجردا عن معنى الشرط وعليه إذا في محل نصب مبني على السكون وحول المركز سدا وإعرابين وحول إذا ظرف لما يستقبل من الزمان لما يستقبل من الزمان intaa yar buu diiday lima ystaqbilu min azamaan or intaa yar dib ha loo saxa buu lima ystaqbilu min azamaan intaa yar dib loo saxa buu yihi idaa darfun lima ystaqbilu min azamaan inta anuan haystaa buu yihi waa meeluu ku haysto laa hayru kelmadii ahaydee ajruumiga aan ku soo mari jirnay laa hayru soo maynaan arag waa akhdaada nuxaadda buu yihi waayo laa hayru waa maxay bu laa hayru ba sida la sheegay bu laa hayru wuu ku qabsaday nuxaada kelmadda laa hayru ah icraabkeega maba maba jirto buu leey luqa waa khalad inaga daaya laa hayru waa in wax kale la isticmaalaa buu ku si kale loo xarakeeya xarakada waa in wax laga bedelaa buu la doonayaa sheekha ardaydiisii talow yaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa culimadeenna waaweyn ee welibana muxadisiyiinta ah nin ka midaan soo qaadanaynaa siraajudiin cumar ibnulmulaqin ibnumulaqin waa la garanayaa ibnumulaqin iminka kitaabta uu qoray uu xadiiska ka qoray kitaabka uu ka qoray oo qura haddaynu eegno cumdaha yare xadiidka ah waa marjic xagga marka la doonayo xadiidka waxaan u malaynayaa toban mujallad in ka badan ayuu ka qoray kitaabka cumdaha uu ku sharxay waa ibnu mulaqin wuxuu noqday kitaabkaasi maraajic waxaa lagu tilmaami karaa kunuusda inuu kamid yahay baa lagu tilmaami karaa markaa xadiidka marka la joogo waxaan uga soconaa haddaba sheekeennani waa sheekh sheekh adagi uu wax soo baray oo abuxayaan alandalusi ayuu wax ka soo bartay ilan geedku xididkuu ku taagan yahay waa la qiimeeyaaye xidid adag nin ku taagan oo culimo ah oo dee aqoon leh wax ka soo qaatay weeyi waa sheekh isagana ay ka sii beermeen oo ay ka sii farcameen laamo xariir ah oo ibnu mulaqin uu ka mid yahay ama kow uu ka yahay sheekha talow kutubtiisa maxaynu ka soo qaadanaa kutubta uu qoray xagga naxwaha haddaynu eegno kitaabkan hadda aan hayno ee qadru nadaa wa ballu sada uu u bixiyey kitaabkan laftiisa ayaa inagu filan oo sheekha dee kutubtii uu qoray ka mid a ah baynu leenahay nuskadan hadda anigu aan hayo sajaaciyada ayaa la socotaa ama sujaaciyada ayaa la socotaa waa sharxi waa xaashiyo yar xaashiyo wey xaashiyo kitaabka aad bay culimmadu ugu gurmadeen markay arkeen ay qadariyeen miisaankiisu intuu la egyahay meel kasta oo la joogo culimmadu way u gurmadeen kitaabkan rag baa sharxay ciiddaa la eg rag baa xawaashi u sameeyey ciiddaa la eg rag baa nadmiye u beddeloo gabaya ka dhigay kolka kitaabka sida loogu khidmeeyey lagama sheekayn karaba si weyn ayaa kitaabka loogu khidmeeyey qadriga qadru nada wa ballu sada waxyaaba uu la dheer yahay baa jira kutubtii horeen soo dhiganay oo dhan wuxuu la dheer yahayna waa jiraa waynu arki doonaa insha allah hamsatulwasliga iyo meelahaas aynu ku arki doonaa baaba buu la dheer yahay ama baabuu la dheer yahay kutubtii aan soo dhigannay oo hore meelo uu la dheer yahay baynu arki doonaa insha allahu tacaala sheekha sajaa eh, sajaaciyadana bal in yar aynu tacriifino ninka xaashiyadaa qoray ma hadal badna hadalka inta nuxurka bay soo qaadataa gunta waxaa la yidhaha hadalku waa murtiya maxaa la odhan jiray inta murtida ah unbuu sheekhu soo qaadanaya waa ninka yaree sheekh sheekhan qoray xaashiyada waxaa la odhan jiray axmed ibnu axmed ibnu axmed ibnu moxamed asujaaci baa la odhan jiray waa nin ree masar ah oo masriya weeyaan xaashiyada yari intaa yaree gunaanadka ah soo qaadanaysaa inta yaree gobo'da unbuu taabanaya wuu iska dhaafaya hadalkii badnaa iyo icraabkii iyo waxyaabihii kale iyo waxaasoo dhan iska dhaafaya inta gobo'da unbuu soo qaadan doona insha allahu tacaala waxaa intaa inoo dheer waxaa intaa inoo dheer oo oh, sheekha sujaaciyada aan ku arkaynaa inuuna hadal badnayn ninkii la odhan jiray sayid maxamed cabdille xasan wuxuu samayn jiray wuxuu odhan jiray arrinku waa saasuu odhan jiray waataan sajaaciyada ka afgaabnaadaa sajaaciyada waataan ka afgaabnaadaa halhays buu lahaan jiray waxay ka dhigan tahay kitaabka dee nin luqawiya buu ahaayo geb carabiga ku gebyi jiray buu ahaa sajaaciyada waa tan ka afgahabnaadaa markuu leeyay waa keenan kusoo halqabsan jiray kitaabkeenani kitaab hadal badan ma aha waa kitaab hadalkiisu aad u koobay xagga xaashiyada marka la doonayo isagana intaa ayaynu ka soo qaadan doonaa insha allahu tacaala bal hadda aynu eegno muqadimada sheekhu uu kitaabka laga qoray aynu eegno bismi illaahi araxmaani araxiim qaala shaykhu alimaamu alcaalimu alcallaama جمال المتسدرين وتاج القراء تذكرة أبي عمرو وسبويه والفراء أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن هشام الأنساري فصح الله في قبره بسم الله الرحمن الرحيم ilaahay magiciisa ayaan ku bilowday ama aan ku bilaabanayaa kitaabkan lagama taga basmalada haddaad shay bilaabayso sideed qodob baa lagama maarmaana inaad ka bilowdo bisinku kow buu ka yahay kitaabkeenna qur'aanka abaa bisinka lagu bilaabaa iqtidaa'an bilkitaab alcasiiz waa inaad maadaamo kitaabkeennuba uu ka bilowdo bisin adiguna kacad qorayseed bilaabaysa bilaa bisin ha ka dhigin haddii kale abter buu kaa noqoni wax dabalaa buu kaa noqoni daboole ayuu kaa noqoni ha ka tegin bisinka bismi illaahi araxmaani araxiim bisinku shan kelmadood buu ka kooban yahay waa ba'da u horayso oo xaraf xarfuljar ah waa xarfuljar ba'du ragga qaarkood waxay yidhaahdeen waa qasam ba'du qasam bay faa'iideyn jirtay waxaynu leenahay ma aha qasam bismi illaah ilaahay magiciisaan ku dhaartay dee ha ku macnaynin ilan ba'da haddaad qasam ka dhigto maxaad maxayn macnihii muxuu noqon bismi illaahi ilaahay magiciisaan ku dhaartay buu noqonayaa bismi illaahi araxmaani araxiim ba'du waa xarafkuna icraab male mebni buu ahaan jiray ba'daa waxaa lagu bineeyey kasro war culimoy miyaan odhan karaa ba'daa maxaa loo bineeyey lima buniya ma idhaahdaa ba'daa su-aashaa ma keeni karaa lima buniya ma idhaahdaa qof nooli hadduu qufaco maxaad u qufacday maan odhan karaa hadda waa qof nool sheekh maxaad u qufacday ile waad noolshaaye ya miyaan odhan karaa ma odhan karayo waxaa la yidhaha maa jaa cala alasli laa yus'alu can sababihi wamaa jaa calaa khilaafi اlasli yus'alu can sababihi ba'dani asalkiibay haysataa maxaa loo bineeyey lagu odhan maayo ba'du haddaba waa mebni waad ila fahantay mebniga maxaa asal u ahaa in lagu bineeyo mebniga ma waxaa lagu bineyn jiray cala sukuun asalkiisa mise cala alkasri mise cala alfatxi mise cala adami maxaa mebniga asal u ahaa in lagu bineeyo cala sukuun ba'da maxaa lagu bineeyey kasraa lagu bineeyey ilan sukuun in mebniga asalkiisu waa in sukuun lagu bineeyo ba'di kasraa lagu bineeyey maxaynu nidhaahnaa haddaba culimay ba'daa lima buniya cala alkasri ma odhanaynaa su-aashaa ma keenaa maxaa loo kasriyey ma idhaahdaa ba'da bismillaah ku jirta nacam haa waa lay weydiinaya lima xurika waa lagu odhan war maxaa loo xarakeeyey ba'dan waa su-aasha koobaad walima kaanat alxarakatu khusuusa alkasra xarakadii maxay kasro u noqotay ba haddana lagu odhanaya waa laba su-aalood loo xarakeeyey marka lagu yidhaah xarafku hadduu ereygu hadduu xaraf qura yahay lamaba reebi karo xaraf qura maa la reebi karaa hadduu ereygu yahay xaraf laga bilowdo qaacidaad tidhaahda awalu nudqi ilmari xarfun muxarakun awalu nudqi ilmari xarfun muxarakun lama waa in la xarakeeyo mooye lama reebi karo waad ila fahanteen xarakada maxaa kasre loo doortay haddaba maxaa fatxa looga dhigi basma maxaa basmallaahi maxaa loo ama maxaa loo daminba waaye busmullaahi maxaa maxaa keena in bismillah ba'da la kasriyo maxaa keenay ba'da in la kasriyo oo qura kasrahan haddaba yaa talo sababaynaya waxaa loo munaasabeeyey shaqadii ay qabanaysay baa maxay ahayd ba'dani horta maxay qaban jirtay jer qaban jirtay saw ma aha dee shaqadeedii ha iskaga sii bineeyo jer kas waxbay kasrin jirtee iyadoo lafteeda ha la iska sii kasristo bismi bis eg ba'du keligeed waa xaraf baynu ereyga ismi waa ismi ba'danaa jiraya ereyga allahi waa ismi kale ereyga arraxmaani waa ismi ereyga arraxiimina waa ismi wax ficilihiba halkaa kuma jiro bismi illaahi araxmaani araxiim qaala shaykhu in sha allahu tacaala maanta maadaamuu bilow inoo yahay intaa ayaynu iskaga daysanaynaa bismi illaah baan iskaga daysanaynaa halkaa haynoogu joogo wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam